in alxamda lilahi naxmaduh wanastacinuh wnastaغfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdih illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaab allah wkhayr alhadyi hadyu muxamadi sala allahu alayh wasalam washara lumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wkula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar qaala almusanif raximah llah asinfu athaani qaybta labaad ee iyaduna ikhtilaafu tanawuca ka mid ah an yadkura kullun minhum waa inuu sheego mid kastaoo iyaga ka midi nusakha qaar waxay qorayaan an yadkura kullan minhum waa nasbinayaan qaarna waxay qorayaan an yadkura kullun minhum bay qorayaan nusqo makhtuudo oo markaysagaa sidaa qoraysaana waa jirtaa matbuucaadka qaarkood ay qorayaan ee kulli rafcinaya nusqo makhtuudo aan hayo sidaas qoraysaa kudheed waa jirta an yadkura waa inuu sheego kullun minhum mid kastooo iyaga ka midi mufasiriinta ka midi min alismi alcaami isimka yacnii caamka ah ee guud wuxuu ka sheegayaa bacda anwaacihi noocyaalkiisa wax ka mida wuxuuna u sheegayaa cala sabiili atamhiil wadda tusaalayn ah buu ku sheegaya iyo wa tanbiihi lmustamici ka dhegaysanaya inuu ku baraarujinaayo wadda ah calaa nawci nooca uu ku baraarujinaayo laa calaa sabiili alxaddi waddo tacriif iyo qeexis ah uma sheegaayo xadkaasoo almutaabiqi daboolaya lilmaxduudi ka la xadaynaya ee la tacriifinayo fii cumuumihi caamnimadiisa guud ahaanta uu sheegayo macnaha guuda uu sheegayo mid daboolaayo oo waafaqaya aan ahayn wa khusuusii khaasnimadiisa mid ka waafaqayana yacni markaa aan ahayn ee laakiin noocii un wax ka mida la tusaalaynaayo mislu saa'ilin acjamiyin tusaalihiisu waxay ahaatay sida mid weyddiiya oo markaa cajami ah aan carab ahayn ama acjamiyin yacni midaan luqada carbeed aqoon macnaha damba fiican waayo bacdu ahlicilmi waxay ku kala farqiyeen cajami iyo acjami waxay yidhaahdeen cajamiyun haddii la yidhaahdo waa mid nasabkiisu uu yahay cid aan carab ahayn ka soo jeedo oo cajam oo aan carab ahayn ayuu nasab ahaan uga soo jeedaa oo ka isir qaba acjamiyun haddii la yidhahdo hamse geliyana waa aladii laa yufsix waa kii luqada carbeed aan aqoon wa in kaana carabiyan nasab walow carabi dharadaba ha noqdee haddaanu luqada carbeed aqoonna acjamiyun baa la yidhaahdaa haddii waxa weeye nasabkiisu uu cajami uun yahay walow carabigaba ha yaqaanee markaana cajamiyun baa la yidhahdaa bacdi culammada ka mid a ah saa ku kala farqiya marka mislu saa'ilin wuxuu ahaaday mid weydiiyey oo kale oo acjamiyin luqada carbeed aan garanayn oo sa'la weydiiyeeyo can musamman cid buu wuxuu weydiiyey can musamaa lafdin wuxuu weydiiyey can musamaa lafdin lafdi lkhubsi can musamaa lafdi lkhubsi erayga khubsi la yidhaahdo waxa lagu magacaabo ayuu weydiiyey bal khubsi waxa lagu magacaabo ii sheeg fa uriya waxaa la tusay rakiifan roodhi baa la tusay wa qiila waxaa la yidhi haada kaas weeye khubsigu faalishaaratu tilmaantu ilaa nawci haada yani kaa noociisay yani markaa tilmaamaysa ama u sugnaatay faalishaaratu tilmaantu ilaa nawci haada waxay u sugnaatay kaa noociisay u sugnaatay laa ilaa haada arakiifi waxdahu rakiifkan keligii daatadiisoo keliya uma sugnaa oo ka sidaa loo sameeyey keliya khubsi la yidhaahdaa noocyada kale markaa lama yidhaahdo lagama tilmaamaayo waa tusaalayn tusaalayn marka wuxuu garanayaa walow haba ka yara duwanaado sidane wixii kale markaa laga sameeyo waxa shayga laga sameeyo daqiiqdoo kale laga sameeyo in isagana la odhanaayo khubsi la odhanaayo taasuu markaa garanaya marka waxaa weeye waxyaalaha qaarkood waxaa la sameeyaa tusaalayn baa la tilmaamaa iyadoo looga jeedo inaan lagu koobayn tusaale aad fahmi kartaan waxyaalaha dadku ayadda ay ku wada hadlaan ka mida ah. masalan nin baa aqol uu doonayaa oo wax kalaa looga sheegay marka waxaabuu isleeyahy shakliga dadku waaba ka duwan yimaad waa reer hebel tus buu yidhi laba meel fadhi uu yimi markaas kuwan weeye reer hebel ma labadooda keliya ya yacni wuxuu u jeedaa tusaalayn baa laga tilmaamayaa labadan loogu tusaalaynaya ma wada aha intan ee waxa weeye waxaa loogu tusaaleeyey kuwani waa ka mid baa looga dalliyey marka marka uu shayga masalan waqhtiyada qaarkood la tacriifinayo waxaa la sameeyaa waxa la yidhaha altacriif bilmithaal iyo altacriif bilxad baa kala jira mar shaygii waxaa lagu qeexaa in xad loo sameeyo oo tacaariifta la yaqaanee ay yidhahdaan xadku waa inuu jaamic noqdaa maanic noqdaa xadku maxduudka la xadaynaayo waa inuu wada kulansanaya waxba aynay ka baxayn hayrulmaxduud waxa la xadaynayo waxaan ahayn inay soo gudagalaanna waa inuu u diidayaa taas waxaa la yidhahda tacriif ama xad baa la yidhahda marka waxaa jira laakiin nooc la yidhahda tacriif bilmithaal markaa sheikhu wuxuu inoo keeni doonaa tacriif bilmithaal inuu ka sahlan yahay tacriif bilxad saas aawadeed dad fara badan oo tacriif bilxad aan shayga ku fahmayn ayaa misaalka marka markaysagaa ku fahmi kara haddii ruuxa la yidhahdo masalan waxaad tacriifisaa salaad maxaa la yidhahdaa ma hiya asalaa maa hiya asalaatu sharcan sharcan maxaa salaad la yidhahda markaas waxa weeye salaaddii waxaa sharcan loogu tacriifinayaa haddii xad ahaan loo tacriifinayo cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftatatatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim waa cibaado odhaahiyo iyo ficillo u saaxiiba odhaahyadaa iyo ficilladaasoo makhsuusoo gaara cibaadadaas oo lagu furfurto allaahu akbar lagu galo lagaga baxo oo lagaga xalaaloobo salaamadnaqsi taasaa waxaa la yidhahdaa salaad dad fara badan waxaa laga yaabaa haddaanu salaadda aqoon salaadi waxay tahay inaanu taa ku garanayn tacriifka inaanu fahmin baa dhici karta laakiin ruuxii hadduu yidhahdo salaad maxaa la yidhaahdaa dabeedna waxaad aragtay agtaada mid sunno ku tukanaya markaasa salaad waa tahay ya ragcad witrigaabu tukanayey waxaa laga qaadanaya ragcaddaa witrigaa mooye wax kale salaad maaha waa u tusaaleeyoo nooc ka midu u sheegay laakiin kuma gaar aha salaadu ragcad witriyoo keliya ya salaaddii faralka ahayd ama afar ragcadood ha ahaato ama saddex ragcadood ha ahaatee ama laba ragcadood ha ahaatee waa salaa ta sunnayaasha ah ee aan witriga ahayn iyo ta witrigiibana waa salaa salaatuljanaazuhuna waa salaa waa salaa marka waxaa la yidhahdaa ta noocaas oo kalea tacriif bilmithaal tusaale in wax lagu tacriifiyo ayaa la yidhahdaa mihaalu dalika maa nuqila fii qawlihi humma awratna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina taa tusaalaheedu maa nuqila waa kii la soo raray fii qowlihi ay fii tafsiiri qowlihi lagu soo raray hadalkii ilaahay fasiraadda la fasiraayo humma awratna alkitaaba aladiina istafaynaa min cibaadina intaa dabadeed waxaanu dhaxal siinay alkitaaba kitaabka waxaanu dhaxal siinay aladiina kuwii baanu dhaxal siinay istafaynaa ay istafaynaahum aanu doorannay oo min cibaadinaa addoommadayada ka mid ahaadeen fa minhum yagay ka mid ahaadeen kuwaa kitaabka la dhaxal siiyey ee la doortay ayay ka mid ahaadeen daalimun linafsihi mid naftiisa dulmiyey oo ku tacaddiyey wa minhum yagay ka mid ahaadeen muqtasidun mid dhexdhexaystay oo minhum iyagay ka mid ahaadeen saabiqun bilkhayraati khayraadka mid u dheereeyey biidn illah famacluumun ana aldaalima linafsihi yatanaawalu almudiica almudayica lilwaajibaati walmuntahika lilmuxaramaat waxaa la ogsoon yahay ana aldaalima inka dulmiyey linafsihi naftiisa dulmiyey yatanaawalu inuu gaadhaayo caam ku yahay almudiica lilwaajibaat ama almudayica lilwaajibaat ka waajibaadka dayacay oo wax waajibaadkii ka mida ka tegey waalmuntahika lilmuxaramaati iyo ka dhex galay oo ku dhacay waxyaalaha xaaraanta ama dhumbaday kolba sidaad u taqaana waalmuqtasida waxaa kaloo la ogsoon yahay ka muqtasidka ee ama u qasday sida markaa waxa cadligu yahay yatanaawalu inuu gaadhaayo caamku yahay faacila alwaajibaati wa taarika almuxaramaat kii waajibaadkana sameeyey waxyaalaha la xaaraantinimeeyena ka tegay inay labaduba soo gudagelayaan oo muqtasidkii wuxuu noqonayaa weliba labada waa inuu isku ladhaa waa in shaksi kelii waajibaadkiina la yimaadaa oo fuliyaa muxaramaadkiina ka tagaa ilaa haddii kale daalim linafsii buu noqonaya hadduu mid ahaan la yimaadee hadduu waajibaad keliya la yimaado aanu muxaramaadka ka tegin macaasida ahayd aanu ka tegin wuxuu gelayaa nooca hore oo ahay naftiisa inuu dulmiyey marka waxa weeye waa inuu labada weliba markaa wada la wada yimaadaa oo waajibaadkana wada fuliyaa muxaramaadkana ka wada tagaa markaana muqtasid baa la yidhahdaa walow sunnayaal badan yaanu laba imanba yacni ruuxaasi waxa weye isagu waa muqtasid darajada korraynta badan kuma sugna nooca daalimiintana kuma jiro hadduu sidaa ku dhintana waxa weye waa min asxaabi alyamiin laa min aldalamati walfasaqa wala min asaabiqiin wasaabiqa yadkhulu fiihi man sabaqa waxaa kaloo la ogsoon yahay ana asaabiqa in ka dheereeyo hormaray yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya man sabaqa kii hormaray oo fataqaraba bilxasanaati maca alwaajibaat ugu dhowaaday ilaahay xasanaadka iyo sunnayaasha maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda oo intuu waajibaadkii la yimi haddana sunnayaal badanna la yimi saabiqina waa noocaas muxaramaadkii ka dheeraa markuu dembaabana deg deg buu uga toobad keenayaa tawba nasuuxa tawba nasuuxa ayuu ka toobad keenayaa waajibaadkiina waa fulinayaa waa la imanayaa haddana maca daalik khayraadki iyo xasanaadku farabadsanaya iyo sunnayaasha kaasna waxaa la yidhahdaa saabiq baa la yidhahdaa falmuqtasiduuna hum asxaabu lyamiin muqtasidiintu waa kuwa midigta u saaxiibkaa weeye waalsaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun nusakha qaarna waxay qorayaan waalsaabiquuna alsaabiquun ulaa'ika almuqarabuun kuwa saabiqiinta ahi ulaa'ika almuqarabuun waa kuwa xagga ilaahay loo dhoweeyey weeye marka wuxuu inoo sheegay saddexda nooc ee aayaddu koobsatay oo ah ka naftiisa dulmiyey iyo ka muqtasidka ah iyo ka saabiqa ah saddexda qayboodba waxay ka mid yihiin kuwa kitaabka la dhexaalsiiyey binas lqur'aan saddexdubana marka waxay ka mid yihiin muslimiinta laakiin daalimku wuxuu ku dhacayaa cusaadda iyo fasaqada muslimiintu ku dhacaya waa ahlu tawxiid laakiin waa ahlu cisyaani wa fisqin waa qaar cisyaan iyo fisqi u saaxiiba dunuub bay xambaarsan yihiin ayna ka toobad keenin laakiin waa ahlu tawxiid labada nooce kalena waa ahlulwacdi oo iyaga marka waciidba looguma goodiin laakiin kan hore waa ahlulwaciid waa kuwii loo goodiyuu ka mid yahay cadaabka loogu goodiyey macaasida iyo dunuubtu la yimid daraaddii labada noocee dambena waxay kale yihiin asxaabuulyamiin iyo saabiqiin bay kale yihiin ama bicibaara ukhraa waxay kale yihiin abraar iyo muqarabuun bay kale yihiin qur'aankana waa laynoogu sheegay saddexda noocba saddexda noocba waa laynoogu sheegay markaa qur-aanka marka mawaadic kale oo aan halkan ahayn oo lagu sheegay waa jiraan marka almuhim sheekhu waxa uu tilmaamayaa macno guud markuu sidaa u sheegay oo macnaha guudna uu ka qaadanayo majmuuca tafaasiirta selafka waanu tafsiir gaara doorannin ee majmuucii hadalkooda intuu isu geeyey macnaha ka dhalanaya guud midba nooc buu tusaaleeyeye ayuu markaa macnihii guud buu markaysagaa ka wada qaatay tafaasiirtoodii dabeedna wuxuu yidhi addaalim linafsi waa faasiqii muslimka ahaa bicibaara ukhra haddaynu ku tilmaamno waa muslimkii faasiqa ahaabaa daalim linafsi ah gaalo looma jeedo munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadi yahayna looma jeedo munaafiqiin nifaaqiisu camaliga ahaa waa soo gelaya way asalkii tawxiidka u sugan yahay marka fa minhum daalimun linafsih waa muslim faasiqa tacabirta salafka qaarba ka cabirayaan mid ay ka cabirayaan qaarba xaqiiqadii ballaadhnayd ayuu dacalka ka mida ku iftiiminayaa marka waa tafsiir bilmihaal majmuuca qowlkooda marka la ysu geeyo waxaa ka xasilaya daalim linafsi inuu yahay muslim faasiqa khalaas waajibaadkiibuu dayacay ama wax ka miduu dayacay ama muxaramaadkiibuu ka tegey ama labadaba waa isku darsaday uma ina kulla minhum yadkuru hada fii nawcin min anwaaci ataacaat intaa dabadeed mid kasta oo mufasiriintii salafka ka midi ilaa khilaafkii salafka tafsiirka ay isku khilaafeen buu ka hadlayey yadkuru wuxuu sheegayaa haadaa kaas fii nawcin nooc buu ku sheegayaa min anwaaci ataacaati noocyada taacaadka ka mida markuu fasirayo qowlkan noocyada taacada nooc ka mida ayuu tilmaamaya ka qowli alqaa'ili waxay ahaatay sida ka yidhi odrhodka uu yidhi oo kale ay markaa ahaatay alsaabiqu aladii yusallii fii awali lwaqti saabiq waxaa la yidhaahdaa ka wakhtiga salaaddu ay soo gasho faralka ahi wakhtiga ugu horreeya ee ay soo gasho waa ka tukada waayo sabqi buu la yimi ta kale salaaddii waxay ku fadli badan tahay awal waqtiga in laga tukado salaadda cishay culammadu isku khilaafaan ma waxay ku fadli badan tahay in awalka laga tukado mise in dib loo dhigay ku fadli badan tahay laakiin salaadaha kale waxay culammadu isla oggol yihiin awal wakhtiga in la tukadaa inay afdal tahay allaahuma ilaa xanafiyada qowl shaada iyagu maray mooyaane qowlkoodana lama cuskanaayo masalada ay ka yidhahdeen culammada kale waxay ogol yihiin afarta salaadood ee kale wakhtiga ugu horeeya in laga tukadaa inay afdal tahay walmuqtasidu muqtasidku alladii yusallii fii asnaa'ih waa ka tukada wakhtiga dhexdiisa asnaagu waa wakhtiga dhexdiisa weeye waalaalimu linafsihi aladii ka naftiisa dulmiyeyna alladii kii weeye yu'akhiru alcasra casarka dibdhigaaya ila alisfiraari wuxuu u dibdhigayaa ilaa intay qoraxdu ka cawlaanayso ayuu dib u dhigayaa ilal isfiraari in la yidhaahdaa waa qalad waayo hamsada asha ka dambaysaa ma aha qaci waa hamsatulwasli saas aawadeeda laam hoos dhigan waa in la akhriyaa oo qaacidadu waxay tahay hamsatulwasli tasqudu cinda alwasli ama tasqudu fi darji wa tahbutu fi libtidaa hamsatulwasli marka hadalka laga bilaabayo way sugnaataa marka wax ka horreeyaanna way dhacdaa marka ilaa laamka ku jira ayaad laamka kale ee asha oo hoos dhigan laamkaasi hoos dhigan ayaad ku dhufanaysa ila lisfiraari marka lisfiraar baa la akhrinaya ila lisfiraari isfiraarka waxaa loo jeedaa waa inay qorraxdii cawlaata ayaa loo jeedaayoo caddaankii badnaa ka bo'o aw yaquulu ama wuxuu odhanayaa alsaabiqu walmuqtasidu waldaalimu qad dakarahum allahu fii aakhiri suurati albaqara ama wuxuu odhanayaa alsaabiqu saabiqa iyo walmuqtasidu muqtasidka iyo waldaalimu daalimku qad dakarahum allahu ilaahay wuxuu ku sheegay fii aakhiri suurati albaqara suuratulbaqara aakhirkeeda ayuu ku sheegay nusakha qaar waxay qorayaan wayaquulu laakiin markaa lafteeda waxay noqonaysaa bimacnaa aw inay tahay waayo ka hadalka hore yidhi kan dambe ma odhan marka aw yaquulu waxa weeye waa waadix marka asaa la yidhahda fa innahu dakara almuxsina bisadaqa waayo ilaahay waa sheegay almuxsina kii samafalay bisadaqati sadaqadda ku samafalay lbaqaru ku sheegay aakhirkeeda waaldaalima wuxuu kaloo sheegay kii dulmiyeyna biakli ribaa ribada cunitaankeeda naftiisa ku dulmiyeyna waa ku sheegay fii aakhiri suurati albaqara ka naftiisa ku dulmiyey inuu ribo cuno aakhirka suuratulbaqara waa ku sheegay waalcaadila ka caddaaladda sameeyee ku caddaalad sameeyey bilbayci iibka uu wax iibinaayo ku caddaalad sameeyey kaasna aakhirka suuratulbaqara waa ku sheegay waannaasu fi alamwaali ima muxsinun waannaasu dadku fi lamwaali yacnii xoolaha sha'nigooda waxay ku yihiin imaa muxsinun ama waa mid samafalay wa imaa caadilun ama waa mid caddaalad sameeyey wa imaa daalimun ama waa mid naftiisa dulmiyey oo ku tacaddiyey faasaabiqu almuxsinu biadaa'i almustaxabbaati maca alwaajibaat faasaabiqu ka saabiqa ahi almuxsinu waa ka samafalay oo ku samafalay biadaa'i almustaxabbaati waxyaalaha sunnayaasha ah gudashada la gudanaayo maca alwaajibaati waajibaadka la jirkooda la gudanaayo waaldaalimu ka dulmiyeyna naftiisa dulmiyeyna aakilu ribaa waa ka ribada cunay aw maanicu zakaati ama waa ka zakada bixin waayey nusakha qaar waxay qorayaan waa maanicu zakaa maana bimacnan hadduu labadaba isku darsado waa daalim hadduu mid ahaan la yimaadana waa daalim waalmuqtasidu muqtasidku alladii kii weeye yu'addi zakaata almafruuda gudanaya sakada la faral yeelay ama la waajibiyey walaa yaakulu ribaa ribadana aan cunayn wa amthaalu haadihi alaqaawiil iyo hadalladaas kuwo kale oo markaa la tusaale ah iyaguna waxa weeye caynkaasoo kale ay wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa waxaa jiraa waxaa la yidhaahdo tafsiir bitamhiil in wax lagu fasiro tusaalayn oo erayga ayaa wuxuu ku tusinayaa macno ballaadhan macnaha caamkee ballaadhan ee uu ku tusinayo ayaa qaarkoodba mid tusaalaynayaan marka ka noocaasina waa ikhtilaafu tanawuc la ikhtilaafu tadaad la ikhtilaafu tadaad ikhtilaaf iska horjeeda maaha saddexda noocaa aayadda laynoogu sheegayna fa minhum daalimun linafsih wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat waxaa looga jeedaa saddexdaba muslimiinta looga jeedaa sidaas aawadeed ayaa aayadda dambe ilaahay ku yidhi jannaatu cadnin yadkhuluunaha yacnii jannooyinka nagaadiga yadkhuluunahaa ayay gelayaan baa la yidhi marka jannaatu cadnin yadkhuluunahaa marka la yidhi yadkhuluunahaa waxay ku dhacaysaa saddexda noocba ahlucilmiga qaarkood waatay yidhaahdeen xuqa lihadihi alwaawi an tuktaba bimaa'i dahab wowgani waxay u xaq leedahay yadkhuluunaha ku jiraa in biyo dahab lagu qoro waayo dhammaan waxay tilmaantay saddexdii noocba ilaa kuwii naftooda dulmiyey inay jannada gelayaan saddexda noocba wax hor ka gala iyo wax dib ka galaba kuwa naftooda dulmiyey hadday hor jannada ka geli waayaan dibbay ka gelayaan oo way ku dambaynayaan jannada waayo ruux ahlu tawxiidi naarta ku waari maayo waxaa la ogsoon yahay sida loo kala hormariyey uma kala fadli badna saabiqa ugu dambeeya ayaa ugu fadli badan muqtasidkaa ku xiga daalimka loogu soo hormariyey labada kaleba ka fadli badan haddana daalimkaa la soo hormariyey waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen xikmada ku jirtaa maxay tahay in saabiqana la dib dhigo daalimkana la soo hormariyo bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen xikmada ku jirtaa waxa weeye waxaa loo dib dhigay saabiqiinta liqilati asaabiqiin wa kasrati aldaalimiin daalimiinta ayaa fara badan muqtasidiinta ku xiga xagga faraha saabiqiinta ugu yar markaa yaraanshahay saabiqiintu yar yihiin baa loo dembaysaya daalimiintuna fara badnaantay fara badan yihiin ayaa loo soo hormariyey waayo agsarka muslimiintu waa daalimiin bale agsarka ahlu jannuhu waa daalimiin jannada cidda gasha cidda ugu badani waa cidda naftooda dulmiday ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa daalimka loo soo hormariyey lianlaa yaqnata min raxmat illaah si aanu uga quusannin naxariista ilaahay ou naxariista ilaahay u rajeeyo saabiqana waxaa loo dibdhigay lianlaa yucjaba bicamalih si aanu camalkiisa isu cajabinin ayaa isagana loo dembaysiiyey ahlucilmiga qaarkoodna saasay ka cabbireen almuhim haddaad aayadda tafsiirkeeda eegto waxaad arkaysaa aqwaal badan oo culammadu ay ka cabbireen oo qaarba ay odhanayaan daalimka kanaa la yidhaahdaa muqtasidkana kanaa la yidhahdaa saabiqana kanaa la yidhahdaa qaar kale ay si kale u cabbirayaan lakiin ikhtilaafkaasi waa ikhtilaafu tanawuc laa ikhtilaafu tadaadin fakulu qowlin fiihi dikru nawcin daakhilin fi alaayati qowl kasta waxaa ku sugan nooc sheegista la sheegaayo noocaasoo aayadda soo gudagelaya wa innamaa dukira litacriifi almustamici ee wax kaleba maaha waxaa loo sheegay noocaa la tilmaamaayo litacriifi almustamici ka dhegaysanaya in la garansiiyo bitanaawuli alaayati lahu aayaddu inay cumuumkeeda ku gaadhayso taas in la garansiiyo ka dhegaysanaya ayaa loo sheegay tanaawul aaya waxaa loo jeedaa bimacnaa cumuumi alaayati lahu iyo wa tanbiihihi baraarujinta la baraarujinaayo mustamica bihi calaa nadiirihi lagu baraarujinaayo waxa u dhigga ah lagu baraarujinaayo fa ina atacriifa bilmithaali waayo sharxista wax lagu sharxo oo lagu qeexo bilmithaali tusaalaha qad yashulu waxaa laga yaabaa inuu fududaado akhara wax ka fara badan min altacriifi bilxaddi lmutaabiq si ka fara badan min altacriifi qeexista wax lagu qeexaayo bilxaddi xadka bimacnaa tacriifka almutaabiqi daboolaya wuxuu markaa tacriifinayay oo wada gaadhaya alxaddu lmutaabiq waxaa loo jeedaa waa shayga in lagu qeexo wax isaga la eg oo ay isdaboolayaan oo isla eg yihiin ee macnaha taabaqa lafdu lmacnaa kaanahu la leeyahay lafdiga iyo macnaha isla ekaadoo isdaboolay in laga tilmaamaayo oo midkoodna ka kale ziyaado kama leh midkoodna ka kala dheeraadkama leh xadkana waxay yidhaahdaan waa inuu noqdaa tacriif jaamica oo maanica ashyaada uu tacriifinaya ee iyo dhammaan waa inuu wada kulminaya oo wax ka mida wixii la tacriifinayey waa inaan laga tegin waa inuu maanic yahay oo wax kale inay soo gudagalaanna waa inuu diidaya yacni jaamic iyo maanic macnaha looga jeeda waa kaas yacni wuxuu tacriifinaya dhammaan waa wada jamcinaya waa wada kulminaya waa maanico wax kale inay soo gudagalaanna waa diidayaa xadka noocaasa kaasaa la yaha alxaddu almutaabiq marka tacriifka wax lagu tacriifinayo ama lagu qeexaayo tusaalaha ayaa ka sahlan xadku waxa weeye fahamkiisu waxaa dhici karta inuu adkaado oo marka shayga ruuxa loo tacriifiyo la yidhaahdo xad yacni shuruudda ay sheegayaan koobsaday la keeno waxaa dhici karta ruuxu inaanay u caddaan laakiin marka uu yidhahdo waxaas waa maxay oo tusaalaha ugu dhow loo soo qabto layaha waa kanoo kale yacni ruuxu waa fahmaya marka tafaasiirta salafka qaarkood ay cabbirayaan oo cumuumka aayadda wax gudagelaya midba uu mid tusaalaynaayo waxay noqonaysaa tusaalayn oo kale waata waxa weeye waa tacriif bilmithaal oo kale u shabbaha in tusaale lagu tacriifinaayo ama lagu sharxaayo noocaasoo kale ayuu noqonaya ashyaada lagu markaa tusaalaynayaan dhammaan cumuumkay soo gudagelayaan cumuumka ayay soo gudagelayaan inta uu inoo tilmaamaya waa taas sidaasayna isu caaridisanayn oo ikhtilaafu tanawuc u tahay oo ikhtilaafu tadaadi aynay u ahayn waxa uu yihi sheekhu raximahullah waalcaqlu asaliimu yatafatanu lilnawci kama yatafatanu ida ushiira lahu caqliga caafimaadka qabaa yatafatanu waa u fiiro yeelanayaa linawci nooca kamaa yatafatanu siduu ugu fiiro yeelanaayo oo u garanaayo idaa ushiira lahu marka loo tilmaamo ilaa rakiifin yacni waxaa loo tilmaamo kale kimis ama roodhi faqiila lahu waxaa lagu yidhi haada huwa alkhubsu khubsigu waa kaas khubsiguna waa wixii daqiiq laga sameeyo iyadoo noocyada loo samaynaya ay kala duduwan tahay marka mid ka mida ah haddii la tusaaleeyo la yidhaahdo kanaa khubsi la yidhaahdaa waxaa looga jeedaa anwaacda soo gudagelaysa ismiga ballaadhan ee khubsi la yidhaahdo ayuu ka mid yahay marka ruuxu waa fahmi karaa macnaha khubsi looga jeedo mid kale nooc kale hadduu tilmaamo oo isaguna daqiiqdaa laga samaynaayo ou yidhahdo kanaa khubsi la yidhahdaa isma caaridaya waayo macnuhu waxay noqonaysaa kan iyo kanba waa la yidhahdaa waqad yajii'u kasiiran min hada albaabi qowluhum sheikhu wuxuu yidhi waqad yajii'u xaqiiqe waxaa laga yaabaa inuu yimaado kasiiran in fara badan ama wakhti badan min hada albaabi baabka iyadu uu ka mid yahay iyo noocaas qowluhum hadalkooda ay culammadu yidhaahdaan ama saxaabada ama taabiciintu ay yidhaahdaan haadihi alaayatu nasalat fii kada aayaddani nasalat waa soo degtay fii kadaa sidaasay ku soo degtay oo ay sheegaan qolo ay ku soo degtay ama ay sheegaan ruuxay ku soo degtay laa siyamaa waxaan wax la midi jirin oo isagu ka sii xag jira inuu baabkaa ka mid yahay kaga sii xag jiro oo si gaara uu siduu sii mudan in kaana almadkuuru shakhsan hadduu yahay ka la sheegayaa shakhsan hadduu ruux yahay ruux baa la sheegay markaasna aayaddan waxay ku soo degtay hebel looma jeedo yacni markaa hebel bay ku gaar tahay siduu sheikhuba inoo sheegi doono oo sheikhuba inoo sheegayaa in ashkhaasta aayaadku ku soo degaan inaynay ku gaar noqonayn laakiin wakhtiyada qaarkood waxay uga jeedaan culammadu markay leeyihiin aayaddani ruuxaasi ku soo degtay bimacnaa xaalkiis iyo qisadiisa cumuumka aayadduu gudagelayay laa siyamaa in kaana almadkuuru shaksan ka asbaabi nuzuuli almadkuurati bitafsiir waa sida sababu nusuulka asbaabaha ay ku soo degeen aayaduhu ee almadkuurati lagu sheegay fi tafsiiri tafsiirka lagu sheegay oo kutubu tafaasiir aad in badan ku arkayso wa kadalika kutubu laxaadiisna ay ku aroortay ka qowlihim sida hadalkooda ay yidhaahdeen culammada mufasiriintu ina aayat adihaari aayadda dihaarka ku saabsan waa awalka suuratu lmujaadila weeyaane nasalat fi imra'ati aws ibni saamit waxay ku soo degtay gabadhii uu qabay aws ibnu saamit uu qabay oo khawlo la odhan jiray ayay ku soo degtay wa ina aayata allicaani iyo hadalkooda ay yidhaahdeen oo kale weeye aayadda licaanku nasalat waxay ku soo degtay fii cuwaymir alcajlaaniyi ninka cuwaymir la odhan jiray ee cajlaan loo nisbeeyey bani cajlaan aw hilaal ibni umaya ama waxay ku soo degtay hilaal ibnu umaya wa ina aayata alkalaalati aayadda aayatu alkalaala waa aayadda suuratu nnisaa ay ku dhammaateen nasalat fii jaabir bni cabdillaah waxay ku soo degtay jaabir ibni cabdillaahi bay ku soo degtay wa inna qowlahu an ixkum baynahum bimaa anzala allah hadalku allah u yidhi wa an ixkum baynahum kala xukun dhexdooda bimaa anzala allahu kuu ilaahay soo dejiyey ku kala xukun ilaa dhammaadka aayadda laga gaadho nasalat fii banii quraydata waannadiir waxay ku soo degtay labada qole yuhuudda ah bani quraydiya banu nadiir la kala yidhaahdo ayay ku soo degtay sida hadalka ay yidhahdeen saas oo kale culamada mufasiriintu ay yidhahdeen wey wa ina qawlahu waman yuwallihim yowmaidin duburahu iyo hadalka ay yidhaahdeen mufasiriintu hadalku allah uu yidhi waman yuwallihim yowmaidin duburahu ku kastoo jeediya oo gaalada u jeediya yowmaidin maalintay gaalada iyo muslimiintu ay kulmaan duburahu dabadiisa u jeediya aayatlanfaal alaaya nazalat fii badrin waxay ku soo degtay bader wa ina qowlahu hadalku allah uu yidhi shahaadatu baynakum idaa xadara axadakum almowtu aayadda maa'ida alaayata aayadda dhammaystir nazalat fii qadiyati tamiimin iddaariyi wa cadiyi bni badda waxay ku soo degtay fii qadiyati tamiimin iddaariyi tamiim iddaari ninkii la odhan jiray iyo cadiy bni badda ninkii la odhan jiray qadiyadooda ama qisadooday ku soo degtay wa qowli abi ayuubin iyo sida hadalka abi ayuub weeye oo yidhi inna qowlahu walaa tulquu biaydikum ila atahluka hadalku allah uu yidhi walaa tulquu ha ku tuurina biaydiikum gacmihiinna ila atahlukati halaag ha ku tuurina aayadda suuratu lbaqara ka midi nasalat fiina macshara alansaar wuxuu yidhi waxay nagu soo degtay annaga nagu soo degtay buu yidhi waxaan khaas yeelayaa oo gaar yeelayaa ururka ansaartaan gaar yeelayaa alxadiida ay akmil ilxadiida xadiiska dhammaystira wa nadaa'iru hada kasiirun mima yadkuruuna annahu nazla fii qowmin min almushrikiina bimakka tan waxyaalaha markaa u dhigga ee la midkaahina waa fara badan yihiin kasiirun waxaa laga khabrayaa nadaa'irta kasiiratun ama ha la yidhaahdo ama kasiirun ha la yidhahdo waa isla halka wa nadaa'iru haada kan waxyaalaha u dhigmaana kasiirun waa fara badan yihin ama kasiiratun waa fara badan yihin mima yadkuruuna oo ka mida waxyaalaha ay sheegayaan annahu nasala inuu soo degay fii qawmin inuu qolo ku soo degay min almushrikiina mushrikiinta ka mida bimakkata maka ku sugan maka ku sugnaa aw fii qawmin ama uu ku soo degay qolo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mido alyahuudi waannasaara yuhuudda iyo kiristaanka ka mida aw fii qowmin ama ay qolo ku soo degtay min almu'miniina mu'miniinta ka mid a ah. macnaa aqwaal badan bay culammadu sheegaan oo ay tilmaamayaan aayaddan waxay ku soo degtay fii ahli makka ama fii kada ama waxay ku soo degtay fi lyahuud yacni waxa weeye in badan bay sheegaan faaladiina qaaluu kuwii yidhi ee culammada ahaa daalika qowlkaas yidhi gaaladii quraysheed bay ku soo degtay yidhaahda aayaadka qaarkood ama yidhaahdo yuhuud bay ku soo degtay ama jamac yuhuud ka mid ay ku soo degtay ama jamac kiristaanka ka mid ay ku soo degtay ama hebel iyo hebel bay ku soo degtay ama hebel shakhsiga hebel la yidhahday ku soo degtay kuwii sidaas yidhi lam yaqsiduu ana xukma alaayati mukhtasun biulaa'ika alacyaan ugamay jeedin wa bilmunaasaba qasada yaqsidu waa min baabi daraba hadda alluga alcaamiya ama addaarija waxaa lagu hadlaa yaqsudu bay carabta aada uga hadlaan ilaa bacd alculamaa aad maqlayso iyagoo odhanaya yaqsudu lam yaqsuduu ama yaqsuduuna wa hada laxnun sababkuna waxay tahay waa in markaa saadka waa caynulkelima in la hoos dhigo faaladiina qaaluu dalika lam yaqsiduu kuwa sidaas yidhi lam yaqsiduu ugamay jeedin anna xukma alaayati in xukunka aayaddu mukhtasun inuu ku gaar yahay biulaa'ika alacyaani shakhsiyada inuu ku gaar yahay ugamay jeedin duuna gayrihim oo cid kale aynay la wadaagin sidaa ugamay dan lahayna ugamay jeedin fa inna haada laa yaquluhu muslimun walaa caaqilun cala aliطlaaq waayo kan oo ku saabsan xukunka aayaddu ashkhaastay ku soo degtay oo hebel iyo hebel ah bay ku gaar tahay oo ficilkay la yimaadeen ficil la mida kii la yimaada aayadda ma soo gudagelaayo mana khusayso sidaas laa yaquuluhu muslimun muslim odhan maayo walaa caaqilun cala aliطlaaq mid caqli la odhan maayo cala aliطlaaqi yacni markaa si sii daysan yacni markaa xaal lagu sugan yahay ama itlaaq xaal lagu sugan yahay yacni bimacnaa innaba ruux caqli leh ama ruux muslimi ma odhanaayo aayad kasta ruux ay ku soo degtay ku gaarto ruux kaleba ma soo gudagelaayo iyadoo lafdiga aayaddu caam yahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waa mas'ala muhima waxaanay ku saabsan tahay masaa-isha la yidhaahdo asbaabu nusuul asbaabu nusuulku waa muhim ahlucilmiguna waxay sheegeen tafsiirka qur-aanka la fasiraayo iyo tafsiirka axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam la fasirayo asbaabtay ku yimaadeen ama ku soo arooreen amay ku soo degeen in la gartaa fahamka macnahooda la fahmaya inuu ku xidhan yahay saas aawadeed baa imaamulwaaxidi waxauu yidhi xaaraan bay ka taho uma bannaana ruuxan asbaab nusuulka garanay inuu qur-aanka fasiraa xaaraan bay ka tahay buui saas aawadeed ahlucilmigu ictinaabay ku sameeyeen arrinkaas musannafaadna waa ka alifeen waxaan filayaa musannafaadka ay ka qoreen wax ka mid ah awalkii kitaabka baabulistidraad aynu u sheegnay sidaas aawadeeda hadda kuma noqonayno asbaabu waxauu waxa inoo tilmaamayaa masalada waa sii sharxi doonaaye waa sii bayaaminayaa in wakhtiyada qaarkood looga jeedo cumuumka aayadda ayaa sababtani soo gudagelaysa waxaanu tilmaamayaa asbaabu nusuulka muraadka looga jeedaa inaynay ahayn aayaddu ashkhaastii bay ku gaartaa laakiin in badan waxaa looga dan leeyahay aayaddu iyaday caam tahay ayaa sababtaasina aayadda waxa soo gudagelayay ka mid tahay baa looga jeeda ama ugu horraysa tusaalayaal buu haddaba sheikhu keenay waxaa ka mid a ah tusaalayaashaas awalka suuratulmujaadila ama suuradda qad samic awalkeeda waxaa xadiidka ku soo aroortay in aayadda dihaarku ay ku soo degtay aayaadka awalka suuratu lmujaadila ku sugan ama qad samic awalkeeda aws bnu saamit yacni gabadhii uu qabay ee sawjadiisa ahayd sha'nigeeda inay ku soo degtay oo xadiiskii caaisha waa kii tilmaamaayey inay caaisha tidhi alxamdu lilahi aladii wasica samcuhu laswaata waxaa mahad leh ilaaha uu maqalkiisu codadkoo dhan wada gaadhay oo wax walba maqlaaya gabadhaasi nebiga waa u timi bay tidhi sala allahu calayhi wasalam iyadoo arrinkeeda u sheegaysaa dabadeedna marka hadalka ay nebiga kula hadlayso wax ka mida aniga waa iga qarsoonaa bay tidhi oo waxna waa ka maqlayey waxna waa iga qarsoomayeen markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha xadiidka imaam axmed iyo nasaa'i ibnu maajah baa soo saaraya xaakim waana saxiix bukhaarina tacliiq buu ku soo wariyey marka aayaddu waa caam waayo kafaarada ku leedahay cid kastoo dihaar samaysaa kafaarada marka ay la imanayso ee waajibka ku noqonaysaa ayaa laynoo sheegaya oo weliba qabla markaa masiis intaanu taabannin ka hor oo markaa waxa weeye kafaaradaa u samaynaya waana hadduu doonaayo gabadhaa inuu sii haysto ayuu kafaaradaa samaynaya oo kafaaradaa la imanaya marka xukunkii aayaddu waa caam laakiin sababtii waa gaar mid labaad wuxuu yidhi aayadda licaanka waa aayaddii suuratu nuur ku sugnayn waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum marka aayaddaas aayatu licaan waxay tilmaamaysaa xukunka licaanka waxaana ku soo degtay saabo gaara marka aayaadka ka sii dambeeya waxay sii caddaynayaan siday u licaantamayaan fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah marka aayadaha ka sii dambeeya waxay sii dhammaystirayaan xukunka licaanka sabab bay lahayd sababtaasina waa hilaal ibnu umaya ama waa cuwaymir alcajlaani labada sababoodba waa la soo wariyey labadubana saxiix ay ku sugan yihiin qisada hilaal ibnu umaya iyo inay aayaddu ku soo degtay bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiis ibni cabbaas qisada cuwaymir alcajlaani iyo inay aayaddu ku soo degtayna bukhaari iyo muslim ayaa saxiixaynkooda ku soo wariyey min xadiisi sahl ibni sacdin waxaana markaa lagu kulminayaa inay labadaba ku soo wada degtay bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen hilaal ibnu umayay ku soo degtay qisada markaa waxaa weeye cuwaymir alcajlaanina way la kulantay yacni sababtu markii hore waxay ahayd ta hilaal laakiin tanna wakhtigaasay ku beegantay calaa kulli xaal labadooday ku soo degtay iyo sida aayadda kalaalada aayadda kalaalada sida raajixa waxaa loo jeedaa yacni aakhirka suuratu nisaa baa looga jeeda xadiiska jaabir laba aayadoo labaduba kalaalo sheegayaan baa jira midna awalka ku sugan tahay midna waxa weeye aayadda ugu dambaysa suuratu nisa ay ku sugantahay marka bacdu ahli cilmi ayaa waxay yidhaahdeen aayatulkalaala ayaa ku soo degtay qisada jaabir waxaa looga jeedaa aayadda hore oo bacdi baaba u fasiray in yuusiikum allahu fii awlaadikum laga soo bilaabo ilaa aayadda labaadba dhammaadkeedu inay ku soo degtay qisadaas laakiin sida saxiixa waxay tahay qisada jaabir ibnu cabdillaahi waxa ku soo degtay waa aayadda suuraddu ay ku dhammaato yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala xadiiskaasna waxa weeye xadiisu jaabir oo kalaalada ku saabsan iyo inay aayaddu ku soo degtay muslim baa saxiixa ku soo wariyey amaa qisada marka waxa aayadda hore oo yuusikum allahu fii awlaadikum iyo aayadda ka dambaysa waxay markaa culammada qaar u badiyeen inay sabab kale leedahay sida aad markaa kutubta tafaasiirta qaarkoodba ku arki karto wuxuu kaloo inoo sheegay aayat lmaa'ida waan ixkum baynahum bima anzala allah waxay ku soo degtay markay leeyihiin mufasiriintu bani qurayde iyo banu nadiir iyaduna waa noocaas aayaddan waxay leedahay sabab kale oo saxiixa ah, oo saxiixa ku sugan oo tilmaamaysa labadii yuhuudda ahaa ee zinaystay inay ku soo degtay aayaddan aayatulmaa'ida labadii yuhuudda ahaa ee sinaystay ay nimanka yuhuuddu soo saareen dameerka soo saareen ee wejiga u soo madoobeeyeen ee fadeexadinayeen magaalada ku wareejinayeen ee garaacayeen qisada caynkaasi inay sabab u tahay saxiixana waa ku sugantay ta uu sheikhu inoo qoraynaaba waxa weeye waa bani quraydiya banu nadiir nadiirina kusoo degtay waa shacniga diyada arrinka ku saabsan oo reer bani qurayda iyo reer bani nadiir yaga cindigoodu waxay u qabeen inay kala sharaf badan yihiin oo banu nadiir ay ka sharaf badan yihiin bani qurayda saas aawadeed ninka banu nadiir marka la dilo diyo dhammaystiran baa laga bixin jiray oo banu qurayda ay dilaan ninka reer bani qurayda marka reer bani nadiir dilana waxaa laga bixin jiray nisfu diya yacni mag nuskeed baa laga bixin jiray arrinka dulmiga caynkaasa ayaa waa laga taag roonaadaye ay iskaga sugnaan jireen dabeedna markaasay waxay yidhaahdeen maynu u tagno yacni waxa weye moxamed aanu weydiino marka qisada diyada ku saabsan inay ku soo degtay ayaa sababtaasina sheegaysa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen labada sababood oo isla jira baa aayaddu ku soo degtay laakiin bacdu ahlicilm way istidcaafeen sababta sheegaysa diyada bani qurayda iyo banu nadiir inay aayaddu ku soo degtay ta uu inoo sheegay marka ilaahay markuu yidhi waan ixkum baynahum bima anzala allah waxaa laga tilmaamayaa arrinkii ku saabsanaa xadka zinada ayay markaa weydiinayaan nebiga sala allahu alayh wasalam markaasay leeyihin hadduu sidiina idiin fatwoodo sidaa ashe yacni ku camal fashaan ku dhaqantaan hadduu markaa idiin fatwoodana qaata haddii si ka duwan uu idiin sheegana ha qaadan inay iska ilaaliya marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa daciifa inay sha'niga diyaadka ku saabsan kusoo degtay waxaana ka mid ah culammada saas martay muqbil ibni haadi alwaadici asaxiixu lmusnadkiisa waayo waxa weeye sanadka waxaa ku sugan dacfi oo min riwaayati cikrima min riwaayati simaak can cikrima can ibni cabbaas waxaanay culammadu markaa sheegeen simaak yacni waxa weeye riwaayadiisa uu ka warinayo cikrima waa mudariba siduu xaafidkuba sheego ataqriibka ku tilmaama wakadaa daawuud ibnu xusayn oo ka warinaya isaguna cikrima taana culammadu waxay yidhaahdeen daawuud ibnu xusayn waxa uu ka wariyo cikrima waa munkara marka almuhim culamada qaarkood waxaa muuqata inay labada dariiq isku quweynayaan laakiin sida saxiixa riwaayada markaysagaa munkarada ah waxba laguma quweeyo marka al arjax waa in waxa weeye ay daciifo tahay aan asixin sha'niga diyada ku saabsan inay kusoo degtay wa ina qawlahu waman yuwallihim yowmaidin duburahu nasalat fii badrin kada waxaa la mid ah hadalka ay yidhaahdeen aayadda anfaal waxay ku soo degtay beder kullu daalika loogama jeedo waa ku gaar waa ku gaar lagama tilmaamo iyadana waa sheegeen oo saxaabada qaarkood baa tilmaamay inay saa kusoo degtay iyo aayadda maa'ida shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu waxay ku soo degtay qisada tamiim iddaari iyo cadiy ibni baddaa ku saabsan nin muslima oo reer bani sahmi ah iyo laba nin oo markaa gaalo ahaa oo tamiim iddaari iyo cadiy ibnu baddaa ayaa wada safray tamiim iyo cadiyina xaaladda ay ninkaa la safrayaan gaalay ahaayeen ninka la safrayna muslim buu ahaa safarkii iyagoo ku jira ayaa ninkii sakaraaday dabeedna dardaaran buu dhiibay alaabtiina wuxuu ihi ciddaa ciddaa u geeyey ninkii waa dhintay alaabtii intii kale waa keeneen nooc weelka ka mida oo fiddo ka samaysan wax dahab ka midana ku jiro oo meelaha qaarkood dahab lagaga sameeyey inta kalena macdanta fidada la yidhahda ka samaysan ayaa alaabtu sitay ka mid ah taas iyada waa qarsadeen intii kale waa keenay markii la weydiiyo la yidhi shayga noocaasana waa sitay ee ka warrama waxay yidhi annagu maanu arag shayga maanu arag bay yidhaha waana ka dhaartay sidii markii lagu kala tegey mar dambay markaa cid ka iibiyeen cidday ka iibiyeen baa shaygii lagu arkay waa shay la garanayay buu ahaa dabeedna waa lagu qabsaday markii lagu qabsaday ayuu wuxuu yidhi waxaa iga iibiyey tamiim iyo cadii baa iga iibiyey cadii ibnu badda iyo tamiim idaari ayaa iga iibiyey yagii baa dib loogu tegey halkii baa laga daba dhaartay laba qaraabadoodii ka mida baa ka daba dhaartay inay iyagu marka waxa arrinkaa khiyaameeyeen alaabtaasina ay ahayd alaabtii uu lahaa ninkii waxa weeye maydka haya dhintay qisada aayaddani ku soo degtay aayatulmaa'ida waa qisada noocaas xadiiskana bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey qisada kale uu inoo sheegay waxay tahay abu ayub alansaari aayaddii aayatulbaqara walaa tulquu biaydiikum ila atahluka waxa uu uhi nazalat fiina macshara alansaar annagay nagu soo degtay buuyi annaga ayay nagu soo degtay buuyi dabeedna waa ka warramay oo sida markii hore ansaartu nebiga sala allahu alay waslam ugu gargaareen jihaadka u galeen markii ilaahay diinkii u nusreeyey oo dadkii diinta qaatay ay farabateen ayaanu waxaan hoos isugu nidhi haddaannu ansaarnahay xoolihii waa inaga dayacmin ilaahayna diinkii u gargaara mar hadday caynkaa tahay bal xoolahanni wixii inaga dayacmay maynu haddaba raacdaysanna oo ilaashanna oo beeraheennii iyo zaracyadeennii iyo xoolaheennii maynu ku dadaallo ila diinkii ilahay unu nusreeyey markaasuu ilaahay wuxuu soo dejiyey walaa tulquu biaydikum ila tahluka wuxuu yidhi markaa tahlukadu waxay ahayd tegitaanka aanu jihaadka ka tegayno oo aanu xoolaha ku mashquulayno ayay ahayd buu yidhi tahlukadu fa itahlukatu altahlukatu aliqaamata cala alamwaali wa islaaxaha wa tarkana alghaswa famaa zaala abu ayuubin shaakhisan fi sabiili illahi xata dufina biardi ruum tahlukadu waa waxay ahayd xoolaha in lagu nagaado oo xoolihii lagu mashquulo oo iyaga la hagaajiyo oo duulaankii iyo jihaadkii laga tago jihaadka loo duulaayo saas aawadee isagoo ku camalfalaaya nahyiga laga reebay isagoo ka reebtoomaaya oo jihaadkii inuu la yimaado ku mashquulsan oo sidii faranta u taagan ayuu waxa weeye abu ayuub alansaari ku dhintay ilaa lagu aasay dhulka ruum la yidhahda lagu aasay dhulka ruum waa dhulka reer yurubka waxaana lagu aasay qustantiniye magaalada la yidhaahdo gidaarkeeda dacalkiisa lagu aasay halka fardaha muslimiintu joogaana ugu halka ay lagu aasay buu halkii baa lagu aasay qustantiniya waa magaalada hadda loo yaqaano istanbul loo yaqaano ee turkiga ka mid ah waagaasna yani marka ardu ruum bay ka mid ahay almuhim wuxuu sheikhu uga jeedaa qisooyinkaasi axaadiista sidaa sheegaysaa dhammaan ma tilmaamayso inay ku gaar tahay ciddaas aayaddu ku soo degtay aayaddu waa caama waa aayad caam ah aayaddan ugu dambaysa hadda sheikhu inoo sheegayaana asbaabo dhowra ayaa u soo arooray markaa sababta keliya ma aha ee ku soo degtay tani marka sababaha kalena wax waynu ka tilmaami doonnaa insha allah ah, asbaabaha kale ay culammadu soo naqliyeen waxaa ka mid ah xadiiska bukhaariga ee sheegaaya can xudayfa waanfiquu anfiquu fii sabiili illahi walaa tulquu biaydikum ila tahluka qaala nasalat fi nafaqa nasalat fi nafaqa waxay ku soo degtay yacni kharashka iyo masruufka jihaadka lagu bixinaayay ku soo degtay oo ku yaro dhowaan kartaa sabab nusuulkii hore sabab nusuul kaloo ka duwan ayaa jira can inucmaan ibni bashiirin fii qowlihi walaa tulquu biaydikum ila tahluka qaala kana arajulu yudnibu fayaquulu laa yakfiru allahu lii faanzla allahu tacala walaa tulquu biaydikum ila tahluka wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin waxaa soo wariyey tabaraani baa kabiirkii awsadka ku soo wariyey suyuutina waxau yihi waa saxiix sabab nusuulkaas la mid a ah, nucmaan ibnu bashiir sheegayna min xadiis bara laftiisa baa lagu soo wariyey xaafid ibnu xajarna wuxuu odhanayaa sanaduhu saxiix sanadkiisu waa saxiix siduu muqbilba ku soo raraayo lmusnadka laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu arjaxay oo istidhaaro inuu adhar yahay ku tiriyey inay ku soo degtay kharashka lagu bixinaayo jihaadka inay ku soo degtay laakiin culamada qaarkood waxay sheegeen oo uu ka mid yahay muqbil in waxa weeye la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa inay ku soo wada degtay ay isma diidayaan marka ruuxii dembaabay ee dabeedna is yidhaahda ilaahay kuu dembi dhaafi maayo maxaad ka toobad keenaysaa inaa aayaddu ku soo degtay sabab nusuulku waa ku cad yahay fa anzala allahu tacaala walaa tulquu biaydikum ila tahlik markaa sababtan bay ku soo degtay iyo tanay ku soo degtay isma caaridayso iskama hor imanayso waxay noqonaysaa aayaddu inay caamo tahay ashyaadaasina inay soo gudagelayaan dhammaan waatay culammadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaan yaro tilmaamayaa sababta hore abu ayuub alansaari ku saabsan in aynaan sheegin baa ku jirtay oo ku saabsanayd isagoo abu ayuub alansaari uu joogo faranta joogo ayaa nin muslimiintii ka mid oo dhallinyaro isku sii daayay cadowgii gaalada oo seefta la dhex galay markaasaa muslimiintii qaarkood waxay yidhaahdeen subxaana allah alqaa nafsahu ila atahluka ilaahayna wuxuu ihi walaa tulqu biaydikum ila atahluka markaasuu abu ayib alansaari wuxuu tilmaamay aayaddani inaynay mawdican ku saabsanayn waayo aayaddani nazalat fiina macshara alansaar sababta siduu ku sheegay waa marka qisada caynkaas ah waxaa loo deliishaday in looga qiyaas qaato isqarxinta uu ruuxu markaa isqarxiyo oo intuu jamac cadowga ka mida ah u dhex galo dabeedna markaa naftiisa markaysaga inuu dilo iyagana markaysaga uu yacni markaa sidaa ku laayo laakiin suurada markaa sababnusuul ku saabsanaa iyo suuradan dee farqa u dhexeeya farqi ayaa u dhexeeya tanna waxay noqonaysaa min baabi alqiyaas waxaanay culammadu sheegeen qiyaasku haddii labada masale laysaga qiyaasanayo faariq muctabari u dhexeeyo qiyaaskaasi inaanu noqonayn qiyaas saxiixa ee uu noqonaayo qiyaas baatila ama qiyaas faasida haddana farqi muctabara u dhexeeya waa midda koowaad ee ruuxan cadowga markaa isku miidaamiyey oo safka cadowga la dhex galay seefta jihaadka gudihiisii haddii la dilo cidda dishay waa cadowga ayaa gacmahooda ku dilaaya hadday dhacdo in la dilo laakiin kan isagu isqarxinaya yaqtulu nafsahu binafsi isaga ayaa naftiisa dilaaya cadowgi isagaan far u taaginoo candhuuf ku tufin ya ayuu isagu isdilaya marka faariq muctabarana weeye qadiyadda noocaas waayo gaalada marka lala jihaadayo ama lala dagaalamayo dee inay muslimiinta dilaan waxa weeye waa shay dhaca lamana odhan karo suurada noocaasi waxa weeye waa mid mamnuuca ahoo in waxa weeye ruuxii markaa gaaladii inuu la dagaalamo dee ilaahay baa amray markaa dilka iyagu ay dilayaan waa mid iyagu marka ay ku dilayaan tacaddi ay markaysa markaa ku tacaddiyeen ay ku dilayaan laakiin ruuxani isagu waxa weye waa ruux isagu naftiisii dilaaya waa muntaxir aladilla sharciyana waxay tilmaamaysaa ruuxu naftiisa inuu dilaa inaynay bannaanayn qaala allahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nafyihiinna ha dilinaa ilaha yidhi wa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka min xadiisi saabit bni daxaak man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama ka naftiisa shay ku dila maalinta qiyaame shaygaa laftiisa lagu cadaabaa marka bishayinna waa nakira fii siyaaqi sharti tufiid alcumuum walaa taqtuluuna waxa waa ficil la nahiyey wuxuu noqonayaa umuum ah, yani anwacu lqatli dhammaan in laga nahyayo oo sinaba naftiisa inuu u dilaa bannaanayn bannaanaynba aayaddu ku tusinaysaa axaadiistuna ku tusinaysa adiladana laynooma sheegin daliil tilmaamaayo ruuxu naftiisa inuu dilaa inay bannaan tahay ama dilka naftiisa inuu baashiraa inay bannaan tahay lama soo helaayo daliil min kitaab illah walaa min sunnati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam yacni midnaba lama soo helaayo midnaba lama soo helo marka waxyaalaha ay u deliishadaan qaalibkoodu waxay yihiin noocaas hadday tahay qisada ghulaamka waayo qisada ghulaamka dee isagu isma dilayna gaalkaa dilay hadday tahay qisadan marka waxa weeye abu ayub alansaari ku saabsan hadday tahay qisada bara ibnu maalik ku saabsan hadday asaxdo culamada qaarkood waxay sheegeen inay daciifo tahay oo ayna asixin bara ibnu malik in loo tuuray yacni marka xaydaankii ama gidaarkii in laga tuuray musallamat alkadaab iyo beertay galeen xagga sare laga laliyo laga tuuray qisada caynkaasi sanaduhaa daciif sanadkeedu waa daciif laakiin hadday asaxdo gaayatu maa fi lamri waxa weeye waa in la odhanaayo meel khatara ayuu markaysa markaa galay laakiin kuwa la dilayna waxaa dilay haddii la dilo gaaladaa dishay qaarkood dee khataraha galay inay ka soo badbaadaan waa dhacday oo qisada bara oo kale hadday asaxdo albaabkii furay isagana waa dhaawacmay markii dambena dhaawaci waa ka kacay siday qisadu sheegaysa waa qisad asaas marka waxa weeye faarig muctabara ayaa udhexeeya faariqa noocaasina waxa weeye midaan mu'asir ahayn oo tardi iska ah ma noqon karo waayo marka la odhanaayo faariqu waa tarti oo muctabar ma aha waa in daliil lagu caddeeyaa inuu tardi yaho mu'asir aanu ahayn wa ilaa waxay noqonaysaa mujaradu dacwa waayo hadduu ruux kasta iska odhan karo faariqaasi waxa weeye waa dardi weeye oo faariq muctabara ma aha mujarad sheegashada saa la iska sheegto iyadaan bayino iyo daliil loo keenin hadday iska sugnaan karto iska asixi karto mid kastaa iska sheegan lahaa marka waxaa ka dhalan lahayd inaan farqiga muctabarka la yidhaahdo waxa farqiga ku saabsan inay noqoteenba markaysaga shay qaadixa taasaa ka dhalan lahayd ashyaada ay sheegayaan culammadu ay odhanayaan farqiga noocaasi waa tarti oo mu'asir ma aha waxay odhanayaan bidaliil kada inuu tarti yahay oo farqigaasi aanu muctabar ahayn oo isagoo farqigaasi uu joogo xukunku uu sugnaaday waxay waxaasaa u daliila yidhahdaan haddii kale waa mujaradu dacwaa bay noqonaysa sheegasho keliya oo midda kale waxaa ku sugan kan naftiisa isqarxinaya waxa weeye waa qaci inuu isagu naftiisa dilaayo aanu ka baxay ama inuu dhimanayo hadduu camaliyaddaas sameeyo naftiisa isqarxiyo waxa weeye isagu ixtimaalu najaa ma imanayo laakiin kan kale ee ku saabsan mahaaligta markaa isku tuuraya oo isku miidaaminaya oo cadowgii wax ka laynaya waxaa dhici karta inuu ka soo badbaado ka soo samatabaxo iyo inay markaa dilaan labada midole waa dhici karta taasina waa shaniga dagaalka waayo ruuxu marku waxaweye dagaalka gelaayo dee waxa weeye inuu markaa ku baxa iyo inuu ka soo badbaado labada midna waa dhacdaa marka farqiyada noocaas ah ayaa u udhexeeya waxay taasi ku saabsantahy weliba daatada markaynu eegayno yani waxaweye isqarxinta la isqarxiyo cumuumaadkii adilada ee xaaraantinimaynayana waa taallaa wakadalika xadiidka abu hurayra ee sheegaya ruux hadduu sun cabbo inuu markaysagaa naarta jahanamo gudaheeda suntii ku cabbaayo hadduu meel iska soo tuuro inuu sidii markaysagaa meel isaga tuuraayo naarta jahanamo gudaheeda yacni wahlu majara xadiiska saxiixa ee kale se abu hurayra isaguna saasuu tilmaamanaya marka aladila alcaamana say sheegtay waa saas adif ilaa daalika waxaad kaloo ku dartaa dadka waxa weeye nafahooda qarxinaya iyagoo naftoodii markaa dilaya oo arrinka ay samaynayaan uu yahay shay shareecadii khilaafsan haddana waxa weeye mafaasid kale iyo dhibaatooyin kale oo ay waxa weeye samaynayaanna waa jirta hadday tahay dad dhiiggoodu dhowran yahay oo ama muslimiin ah ama aan muslimiin ahaynee gaalo ah laakiin aan xarbiyiin ahayn inay waxa weeye laayaan oo ay naftoodii ku qarxiyaan dadkii aaminka ahaa markaysa marka waxaan ay yacni markaa kaga argagixiyaan oo aynay gaalo iyo muslimiin u kala eegin oo diyaaradda iyo baska iyo tareenka iyo markaysaa suuqyada baacmushtarka meel walba markaysa markaa isku qarxinayaan ta noocaasi waa mid jirta ruuxuna waxa weeye qofka dhiiggiisu dhowran yahayee uu dilaa waciidka ku soo arooray waa daran yahay aad iyo aad buu daran yahay waayo waciid daran baa ku soo arooray marka min simaarihim tacrifuunahum sida asarka la soo naqliyay uu sheegaayo oo kutubii hore laga soo roray min simaarihim tacrifuunahum fii kayri hadi lmunaasaba inay markaa yidhaahdeen bacdu alambiyaa laga soo naqliyey midhahoodaad ka garanaysaa waxa ka dhashay tanna waxa weeye min simaarihim tacrifuunahum midhaha ka dhashay baa ka garanaysaan waxa ay markaa yihiin oo wixii marka waxa weeye sharka iyo masaa'ibka iyo mafaasidda xaddiga badani ka dhashaan dee ma noqonaayo markaysaga wax mashruuca wax mashruuca ma noqonaayo hatay taabiciinta qaarkood yidhaahdeen markay sheegayeen dilkii cuhmaan ibnu cafaan la dilay radia allahu canhu wa ardaah low kaana khayran laxtalabat minhu lummatu labanan walakinahu kaana sharan faxtalabat minhu lummatu dama dilkaa cuhmaan taabiciinta qaarkood waxay yidhahdeen hadduu khayr ahaan lahaa ummaddu caanay ka maali lahayd dilka cusmaan hadduu khayr ahaan lahaa ummaddu caanay ka maali lahayd walaakinahu kaana sharan ha yeeshee shar buu ahaa faxtalabat minhu lummatu damaa ummaddu dee dhiig bay ka maashay marka qarxinaha nafta la qarxinayaa oo la dilayaa hadduu khayr ahaan lahaa ummaddu caano iyo wanaag bay ka maali lahayd laakiin shar buu ahaayo waxa aragteen ama maqasheen bay ummaddu ka maashay oo ka dheeftay ah, su-aashu waxay ku saabsan tahay dadka waxa weeye diyaaradaha intay koraan isku qarxinaya ama tareennada ama basaska eh, oo gaalada iyo muslimiinta isku dhex jirta ee isku qarxinaya waxay yidhaahdeen waxaa markaa laga daliishanaya aanu ka qaadanayna arrinkaas siduu saahilku sheegay khilaafka culammadu isku khilaafeen gaalada markay muslimiin qafaalato yacni gaaladiiyo muslimiintii ma laysla layn karaa mise la yslama layn karo masalada caynkaas ah waa mas'ala kollay tawiilat dayl ah wakhtiyada qaarkoodna aynu wax ka tilmaanay ugu horrayn masalada khilaaf culama mas'ale isku khilaaftay dee xujo ma noqdo marka ruuxa daliishanaya laftiisu mar haddaanu tilmaamin inuu ijmaacay tahay oo uu sheegay culammada isku khilaafsan masaladanna ay tahay mas'alo adila alcaama loo daliishaday dee qowl culamo walow jamaahiirtaba ha ahaadaanbe aladila alcaama laguma khasiisi karo aladila sharciya adila sharciyaa khasiista xataa haddiiba laga soo qaado jamaahiiru ahlicilmi inay si ku tagaan lagama qaadanaayo inuu xujo qowlkoodu yahay waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah laakiin ma odhan laa tajtamicu aljamaahiru calaa dalaalah miya haysaan laa tajtamicu aljamaahiru calaa dalaalah abada ma helaysaan culamadu hadday iskhilaafaan waajibku wuxuu yahay qowlka adilada ugu dhowaanshaha badan in loo noqdo oo loo cesho fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir fain tanaasactum lama kala farqin xataa inay isku dhodhow yihiin cidda iskhilaaftay iyo inay kala badan yihiin oo jamaahiir iyo khayrkood yihiin marka waxa weeye masaladii haddii tanaasuc ka dhaco qowlka kitaabkiiyo sunnaha ashbaha ugu he ugu dhowaanshaha badan waa in lagu camal camalfalaa la qaataa kitaabkiiyo sunnada haddii loo noqdana waxay ku tusinayaan n xudaybiya nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa inay maka galaan oo ay gaalada maalintaa la dagaalamaan waxaa loogu diido looga manciyey xurmada afraadda midhadhka ah ee muslimiinta ee ku dhex jira iyagoo la garan karo gaalada markaa quraysheed kufrigoodu siduu u daraa tacaddigay muslimiinta iyo nebigaba ku sameeyeen hujuumaadka iyo weerarada ilaa madiino weliba ay ugu tegayeen nabiga sala allahu alayh wasalam yacni gurigiisii iyo dhulkii uu ku dhashay uu ka saareen weliba markii isagaa maki ay tahay xaramkii ilaahay oo beytkii ilaahay uu ku yaallo oo xajkii cimradiiba markii isagaa loogu baahan yahay in loo yimaado qibladii muslimiintana uu yahay haddana maca kulli daalik yaday jirto ayuu ilaahay waxa waxau yidhi walowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaa'un mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bihayri cilm yacni aayatulfatxi waxaa laynoogu sheegay sababta fatxigaasi u dhici waayey oo dib loogu dhigay oo nebiga loogu idmi waayey oo loogu fasixi waayey inay tahay xurmada mu'miniinta afraadda ah ee weliba tirada yar yacni la xurmaynayo oo daraaddeed ayaa dib loogu dhigay masaladan ku saabsan waxa weeye tataruska masalada ku saabsan awalan suuradan hadda isqarxinta ku saabsan markaysaga masalatu tatarus calaaqa lama leh waayo yacni baskan uu ruuxu soo korayo ama tareenkan ama suuqan baayac uu imanaayo ama marka waxa weeye diyaaradda uu soo koraayo oo dabeedna ku qarxinaya wixii ku jiray oo dhan dad asiiraad oo dad asiir oo la soo qafaashay oo muslimiin ah waa ilaaba ilaa tahay inay dilayaan meesha kuma sugna mid ay ku sugan tahay meesha ma aha saas aawadeed suuradan iyo suuradaas waa kala duwan tahay masalada masalatu tatarus ma aha qiyaaska xataa la yidhaahdo waa looga qiyaas qaadanayaan man ilqaa'is ka qiyaas qaataa waa kuma waa caalim mujtahid mujtahido xaddulijtihaad gaadhay bal caalimka xaddulijtihaad gaadhay ee yidhi suwarkaa waxaan uga qiyaasanayaa masalatu tatarus caalimka mujtahidkaee sidaas markaa yidhi waa kuma man huwa haaniyan masalatu tatarus lafteedaa daliil u baahan bannaynaynta markaa la bannaynaya iyaga dhiiggooda waa jirtaa culamo badan inay banneeyeen laakiin bannayntay culamo badani banneeyeen yacni waxay u baahan tahay daliil waayo aqwaalu ahlilcilmi yuxtaju laha walaakin laa yaxtaju biha aqwaasha culammada iyagaa xujiya daliil loo raadiyo yaga lama xujaysto aladila alcaamana ma khasisi karto aqwaal alculamaa waan ijmaac ahayni masaladana ijmaac ma aha waayo kitaab kastoo fiqigi wuxuu qorayaa markaysaga khilaafka masalada ku sugan yacni labada suuraba ku sugan waliba khilaafku waa hasii kala daciifsanaadeen markay tahay gaaladii marka waxaa muhaajimiin yihiin iyo marka iyaga la hujuumayo la weerarayo labada mid walba khilaaf baa ku jira dacfiga mas'aladana waxaad garan kartaa markaad eegto culammada markaysagaa meelaha qaarkood ay ku niqaashayaan masalan haddaad kitaabka rawdat taalibiin lilimaam annawowi aad daalacato ruuxii wax fahmi kara waxa u muuqanaya markaysaga masalada dacfigeeda waayo marka hore wuxuu ku bilaabayaa masalada tataruska markuu ka hadlaayo yacni markay gaaladii gaashaan ka dhigato oo wax hadda lugatulcasri laga cabiro weeye duruuc bashariya yacni muslimiin ay qafaasheen bay waxay ka dhiganayaan tacbiirkan hadda leh waxaa lugatul casri la yidhaahdo duruuc bashariya bini aadam sidii diricyadii dagaalka laysaga dhigi jiroo kale laysaga dhigaayo waa muslimiinta lasoo qafaashay xabadda la ysaga dhigaayo suurada noocaasa haddii waxa weeye waxaa loo qaybinayaa buuhi inay daruura keensatay iyo inaynay keensanin yacni laynta la laynaayo haddayna daruura keensanin ma bannaana buui hadday daruura keensatayna waxaa ku sugan laba weji weji ah waa bannaantay iyo weji ah ma bannaana wejiga waa bannaantay marka lagu socdo wuxuu iyadana sii gelinayaa marka dambe maxaa ka waajibaya marka la dilo ma kafaaro keliya ka waajibaysa ma kafaariya diya ka waajibaysa yacni marka waxa waxaweye ashyaadaasu tilmaamaya ma bannaano markaysaga waxaan arrinka ku saabsan wejiga kale marka lagu socdo oo mancinaya qisaasi ma ka waajibaysa mise kama waajibayso taasna laba weji u keenaya yacni markaad aragto niqaashka mas'alada uu ku niqaashaayo fii bacdi almajaalis in insha allah hadday suuro gasho naska imaamu nawowi inagoo sharxayna ayaynu akhrin doonnaa hadalkiis maca atacliiq in amkan marka markaad u noqoto rawdatu taalibiinka waxaad arkaysaa tacliilaadka ay ku kala dhisayaan iyo sida markaa ay u cabirayaan masalada lafteedu inay tahay daciifa min asliha waayo masalada ijmacna kuma sugna yushkilu calayha jamiican aayat lfatx ayaa ishkaal geliya waxaana markaa itibaacu keensanayaa in adila sharciya laga hormariyo aqwaasha culammada oo taqliid waxa weeye hebel baa yidhi keliya waa inaan ruux aanu markaa ku kaaftoomin siday bacdu bacdulmuqallida yidhaahdaan hada alxadiis mushkil calaa madhabina hadihi alaaya mushkila calaa madhabina aayadda ama xadiiska mushkil madhabteeda ku ah culamada ahlu waxay tilmaameen sida sharxu alcaqiida ataxaawi oo hayrihi ku sugan yani walaa yastashkiluuna yacni ma istishkaalayaan itibaacu ama ahlu sunnuhu xadiis axaadiista ka mida khilaafka uu khilaafsan yahay ra'yi hebel ama markaysaga araada qaarkood u khilaafsan yahay bal waxay istishkaalayaan qowlka ama ra'yiga xadiiska khilaafay ka ishkaalkali waa kaas marka almuhim masalada noocaasa waxa weeye taasi waxba uma sugna wax daliila marka u noqon mayso waana masalo lafteedu daliil u baahan marka horena farqi muctabara udhexeeyo waa kala duwan tahay oo masalatu tatarus iyo masaladan markaysagaa sidaas iyadaa bay u kala duwan tahay oo laba masalo isku mid ah aynay u ahayn iyada lafteedana saasaa khilaaf ugu sugan yahay marka waxa weeye calaa kulli xaal taas wax yacni xuja ah markaysaga uma noqonayso su-aasha kale lafteedu itlaaq uma bannaynaynaa waxaanu ku banaynaynaa bishuruud baanu ku bannaynaynaa sababteedu waxay tahay shuruudda lagu bannaynaya lafteeda ma daliilo calayha maxaa u daliila waayo bi haadihi shuruud aw hayrihaa markaad dhigto inay bannaan tahay waxay u baahan tahay daliil ay u baahan tahay diintuna waa itibaac maha ikhtirac aqwaasha culammadana waxa weeye waa loo xujiya daliil raadiya marka caalim min alculamaa hadduu qowl markaysagaa zello ku dhaco amaba ra'yigiisu masale uu iskhilaafo uu marna si yidhaahdo marna si kale yidhaahdo ama waxa weyaan yacni calaa sabiil fardi wataqdiir uuba zallo ku dhaco dee lama qaadanayo waayo waxaynu garan karraa xataa asxaabtii rasuulka sala allahu alay wasalam afraad ka mid a ah, ayaa masaa'il zallaada ku dhacay culammaduna ay aad u naqdiyeen ka cabdullahi bni cabbaas maalan wuxuu banneeyey masalada ku saabsan mutcatu nisaa meher shardiga masalada la yidhahdo iyadoo uu yidhi markii hore waa bannaan tahay markii dambena uu yidhi waxa weye lidaruurun baan u baneeyey ahlucilmigu qaatibatan waa radiyeen inuu ibnu cabbaas yahay oo min fuqahaa'i saxaaba ka mid yahay oo min alcabaadila ka mid yahay oo nebiga sala allahu alayh wasalam in adeerkii uu yahay oo ka nebigu ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil inuu yahay hadalkiisa in layska qaato ma keensano waayo adilada xaaraantinimaynaysaa mutcada meher shardiga xaaraantinimaysa waa adila saabita can arasuul sala allahu aleyh wasalam waa adila rasuulka ka sugan hadduu ibnu cabbaas cabbaasba masaladaa ku khaldamay culammaduna ku naqdiyeen cidaan markaa ibnu cabbaas qadarkiisa gaari karin yacni maxaad mooday soo cala sabiil awlaa ma aha inay masaa'isha qaar inay ku qaldamaan inay dhici karto iyo in ra'yigiisa markaysa waxaa la radin karo oo laga tegi karo taabiciinta qaarkood waxaa ka dhacday masale ku saabsan masaa'il markaysa marka waxaa daciifa iyo saxaabada qaarba bacdu saxaaba waxaa ka soo arooray rabadaanta qofku markuu sooman yahay ama markuu saa'im yahay barafka inuu cunaa inaanu soonka ka jabinayn warada can bacdi saxaaba asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam cid ka miday ka soo aroortay barafku soonka ma jabinaayo waxaana la garanayaa hadalkaasi markaysagaa sida uu yahay dee hadal baatil ah waayo barafka waxa weeye in la cunaa akliyo shurbi kaa tidhaahdaba soonku inuu mancinayo dee aayaddaa laga qaadanayo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajir haddana iyadoo aayaddu sidaa u caddahay maca dalik waxaa dhacday bacdu saxaaba inay fatwoodeen barafka inuu cunaa soonka jebin mayso waxaynu garan karnaa bacdu taabiciin inay banneeyeen yacni icaarata alfuruuj oo hablaha addoommada ay leeyihiin inay cid ku martisoori karaan taabiciinta qaar bay ka soo aroortay markuu xeedhada u soo dhigo martisoor kalena inuu raacin karo waa addoommaha hadalka noocaasa waxaa la garan karaa butlaankiisa iyo qubxigiisa waa la garanayaa sharcan wa caqlan uu khilaafsan yahay haddana bacdu taabiciin oo min culamaa'i taabiciin ka mid ah ayaa ku dhacay maca daalik marka almuhim ahlusunna waljamaca waxay qabaan cismada waxa iska leh waxay u sugnaatay lilambiya faqad afraadda kale ummada wax cismo la yidhahda uma sugna imaam ha ahaado caalim ha ahaado yacni taabici ha ahaado saxaabi ha ahaado cismo ma leh saas aawoodee yukhti wa yusiib marka caalimka in loo cudraa waa shay laakiin kama dhalanayso caalimka haddii loo cudro cid kastoo qowlkiisa qaadata in loo cudraayo waayo masaa-isha aynu sheegnay laftooda culammadii ku dhacay waxay ugu dhaceen ijtihaad iyo ta'awul in loo cudraa ma keensanayso ciddii qowlkaa qaadatay dabadood in mar kasta loo cudraayo iyadoo xujadii la caddeeyey waayo caalimka mujtahidka ah hadduu ijtihaadka xaqiisii mariyo bayna ajrin wa ajrayn wuxuu kala dhex yaallaa laba ajar iyo ajar ida xakma alxaakimu faijtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakma faijtahada faahطa'a falahu ajrun laakiin muqalidku bayna ajrin wa ajrayn maaha wuxuu muqalidku kala dhex yaallaa in taqliidkaasi saa'iq u noqdo oo uu jawaas iskaga sugan yahay iyo inuu ismi markaa labadaasu kala dhex yaallaa inuu aasim yahay iyo inuu ismi ka badbaado marka waxa weeye calaa kulli xaal masaladan kollay gal isma lahayn tilmaan yar un baan doonaya inaan ishaaro hadalkunbaa ila yar dheeraaday bacd alasiil waa soo turteenna waa jiraan marka in sha allah kollay kelmaddaas kooban halkaasaa inoogu joogto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka atuub